السلام على رسول الله وعلى آله وأصحاabه وموالاه ثم أما بعد waa suuraة البقرة تafsiirkeeda ayaynu maraynay aيadda sagaal iyo afartan qaala الlahu taعaalى ilaahay baa wuxuu uhi وإid najaynaakum wadkur nebi maxameda waxaad xustaa ama wadkuruu idinku waxaa xustaan id najaynaakum markii aanu idinka nabadgelinay min aali fircawn fircoon qoladiisi oo isaguna ku jiro yasuumuunakum waxay idin dhandhansiinayeen suuءa alcadaab cadaabkiisa u xun waa la fasiray cadaabkaa uxumin waxa uu ahaa buu ilaahay fasiray yudabixuuna abna'akum wiilashiinay gowracayeen wayastaxyuuna nisaa'akum dumarkiinana way daynayeen wa fii daalikum arrintaa waxaa idinku jira balaa-un balaayo weyn oo min rabbikum ilaahiinna xaggiisa ka ahaatay cadiimun oo weyn waid wakhti xusa mar kale faraqnaa aanu kala jarnay bikum idinka daraaddiin albax badii baanu kala goynay faanjaynaakum waanu idin badbaadinay oo biyihii badda ayaanu idin dhaafinay iyo cadowgiiba wa aqraqnaa aala fircawn fircoon qoladiisiina waa halaagnay oo isagu ku jiro wa antum tanduruuna idinkoo eegaya waxaa markaa ilaahay uu wadaa subxaana wa tacaala qisadii iyadoo cibarkeeda iyo casharadeeda iyo duruusteeda leh reer banu israa'iilna hore waxaynu soo xusnay intooda badani dee inay bilaa khayr ahaayeen oo qur-aanku cadaaladda aada buu ilaaliyaa intooda wanaagsan ilaahay wuu xusay subxaana wa tacaala laakiin inta faraha badan waxay ahayn dad sharwadeena waxaad ka garanaysaa siduu qur-aanka kariimka ilaahay ugu sifeeyey subxaana wa tacaala oo mar wuxuu xusay akhlaaqiyaadkooda markuu qur-aanku ka warramayey shiddata cadaawatihim dadka ashahaadanaya islaamka cadaawadda u hayaan latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu lyahuuda waladiina ashrakuu waa dadka ugu cadaawad badan baa ilahay uhi yahuuddu dadka islaamka ah qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar nacaybshiyuhu afkoodu ka soo kabacaya diintaanay kala dagaalamayaan dadka walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatahum ilaa diinta ka baxdoo tooda raacdo raalli noqosho ma jiro intaad doontaba tanaasul laakiin meesha lagu wadaa waa meesha ah mar kale qur-aanku wuxuu ku eedeeyey dhaliilahooda isagoo soo bandhigaya o ina baraya kitaabkii qiimaha badnaa ee la siiya inay bedeleen afatadmacuuna an yuminuu lakum waqad kaana fariiqu minkum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuun kitaabkii ilaahay ay fahmayaan ogaan bay u bedeleen oo gacmahay ku qoreen mar kale qur-aanku waxa xusay sida aayaad soo socdaba aynu ku arki doono iyagoo kitaab le inay haddana ka badrheedheen cid aan ilaahay ahayn iyo sanamyaal inay caabudaan waid waacadnaa muusa arbaciina leylata uma اtakhadtum اlcijla min bacdihi wa antum ظaalimuun intii nebi muuse uu towraad iyo kitaabkii ugu maqnaa ayaaba dibi la samaystayba wa qaalat اlyahuud cusayru ibn اllah afkay kala qaadeenoo waxay idhaha ninka cusayr la idhaahdo nin welioo wanaagsan ahaa bay idhaaheen waaba ina ilaahayba iyaguna way sii wadeeno waxay dhahn naxnu abnaa اllaahi waaxibaau annaguna ilmo ilaahay baana iyo kuwuu jeclaa nimankii kitaabka la siiyey iyo diinta halkaasay ku dambeeyeenay mareen nashru اlfitnati wاlfasaad adduunyada meelay joogaanba waxay la taagan yihiin inay dadka isku diraanoo mar walba waa dadka asalka u ah, ummadaha in la qaybiyo si quwadooduna u jabto loola xukumi karo kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'ha allah wayascawna fi اlardi fasaada wallaahu laa yuxibu اlmufsidiin kolba danbay soo shidaan baa ilahay wi barigi iyo galbeed adduunyadu way qiiqaysaa uun kooxaha ay leeyihiina qarsoona kala duwan kolba maamuladaa iyo digtaytaradaa iyo waxaas ayaa isxambaar ku yihiin oo meesha marka loo sii dhabogalo waxaan qiiqa ugu wacan baa ku jirta ama iclaam ha isticmaalaan ama dhaqaale ama dad iyaga gacaltooya ay ka dhaxayso alkhayratu walxasad wa cadamu xubi اlkhayri lilmu'miniin aada bay ugu hinaasa badan yihiin dadka ashahaadanaya waana dadka ugu xasad badan in tamsaskum xasanatu tasuuhum wain tusibkum sayiatu yafraxuu biha haddii shay e, wanaaga ah heshaan aad bay uga xumaanayaan haddii balaayo idinku dhacdana way ku farxayaan wadda kaiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim xasada min cindi anfusihim wax allo wax khayr ahoo diin iyo duunyo heshaan aad bay u necab yihin waxa uu ku tilmaamay naqdu اlmawaahiiqi wاlcuhuud ballan la jabiyo inay caanku yihiin haddii marar badan la yidhaahdo waxbaa lala qoranaya ama iyagiiyo cid kalea la heshiisiinayaa horey waxaad ka sii ogaanaysaa heshiiskaasi inaanu fulayn ilaahay baaba caddeeyey subxaanahu watacaala awa kulamaa caahaduu cahda nabadahu fariiqu minhum bal akaruhum laa yuminuun mar kastay ballan qaadaan way ka baxaan fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya waxa lagu nacdalayba waa ballamahay ka baxaan alistihzaau biddiini wa shacaa'iri calaamooyinkoodu qur'aanku soo bandhigaynu ku baranayna waxaa ka mid ah diinta ilaahay iyo dadkeeda waa kuwa ku jees jeesa ama magacyada u bixiya iyo calaamadaha diinta ilaahay oo lagu ciyaaro magaca ilaahay magaca rasuulka oo kabaha lagu qoro ama xamaamada ama meelo xunxun iyo magacyo xun oo islaamka loo bixiyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aladiina اtakhaduu diinakum huzuwa walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaara wliyaa nimankii kitaabka la siiyey haddana idinku ciyaaraya idinku dheeldheelaya dee idinku gacal ha ka dhiganina baa ilaha weli qodobka sagaalaad aklu الriba wاlmaal اxaraam waxyaabaha aada ay caanka ugu yihiin waxaa ka mida ribo la cuno iyo xaaraan iyo xoolo dadoo la boobo iyo adduunka dhaqaalihiisoo isbaarooyin loo dhigto akownadaa waxa soo maraan waa la hubinaya halkaasuu ka soo wareegaya wax alla waxaas waa xaaraanta iyo boobka xoolaha ummadda iyo laaluushka iyo ribada wa taraa kaiira minhum yusaaricuuna fi اlإثmi wاlcudwaani waaklihim الsoxt labiisa maa kaanuu yacmaluun waxaad arkaysaa iyadoo ay u degdegayaan waxaa la yidhaha dembiga xaaraanta cunideeda wa akhdihim الriba waqad nuhuu canhu waaklihim amwaal الnaasi biاlbaطil riba cunayaal weeye dadka xoolahoodana xaqdaray ku cunaan markaa ka xoolihiisa yidhaahdo baanankoodan ku ilaashanayaa waxa weeye isagoo nool bay qaadan ama markuu wafaado wuxuu qur-aanku kaga warramay qaswat lqalbi haddii qalbi engeg lagu sheegi karo inay yuhuud tahay fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya ballanjabintaa lagu nacdalay qalbiguna wuu qallafay qalbiga ilaahay ugu fogina waa qalbiga qondobay ee diin iyo iimaanba ka qallafay uma qasad quluubukum min bacdi daalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa aayadda afariyo toddobaatan afariyo toddobaatan baynu ku arkaya suuraddan insha allah waa qalbi la ilaahay uu tilmaamay inuu dhagaxa la mid yahay ama ka daran yahay dhagax markaa raja ma taallo inaad ka sugtaa aljubnu wa xubu dunya tilmaamuu qur-aanku ka bixiye waxaa ka mida aynu iska ilaalinayno adduunya jacayl iyo fulaynimo dee waa nimankii markii ilaahay uhi qudus xoreeya waxay idhaahdeen inna fiiha qowma jabbaariina wa innaa lan nadkhulahaa xataa yakhrujuu minha nimanka meesha fadhfadhiyaa way kuuskuusan yihin waa niman buurbuuranoo xoog weyn jeesjeeskooda ilaa ay ka baxaanna ma gelayno meel la haysta miyaa laga baxaaba miyaa la isa dhul iyo dal dee aflagaadadoodina waxay gaadhay fadhab anta warabbuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun adig iyo ilaahaagu muusew la dagaalama annagu waanu sii fadhiyaya asxaabtii nebi maxamed ridwaan ullaahi calayhim nebi maxamed waxay ku idhaahdeen markuu howlgelinayay dagaalka annagu sidaa ku odhan laakiin afarta dhanba waa ka dagaalamayna badda gal haddaad tidhaahdo waa kula gelaynaa waxdatuhum daahiriyatan wa xaqiiqatuhum ikhtilaaf iyaga laftigoodu qaybay laynaadu fara badan qofka u dhabagala ama xaaladooda la socda bay u midaysanyiin ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiica waquluubuhum shata muuqaalkay ka midaysan yihiin laakiin ma midaysna baa ilaahay uhi dhab ahaan adilatu walmaskana sida aayaadkan soo socda xoolo badan ba ha haystaan laakiin yahuudi waa faqiirun qalbika faqiir وضربت عليهم الذلة والمسكنة والباء بغضب من الله waxaa markaa halkaa qur-aanku uu ku soo gebagabeeyey xaajadaas siraaca iyo lagdankan inuu mustamir yahay dadka iimaankana dagaalkay kula jiraan weligii wuu soconayaa walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaaacu hadday karaan weligood waa idinla dagaalamayno hadday diinta idinka celin karaan wey waxba idinla hari maayaan suuratu israa waxaynu ku gaari doonaa in maraaxil ay mari doonaan laba jeer inay adduunka intay joogaan soo bixi doonaan ay awood yeelan doonaan marka hore goormu ahaa markase dambe waa goorma marka hore inuu tegey bay culimadu u badan yihiin marka dambena uu soo soo socdo oo hasiimada ama jabitaanka labaad uu soo socdo iman doono waqadaynaa ilaa bani israa'iila fi lkitaabi latufsidunna fi lardi maratayni walataclunna culuwa kabiira markii hore isgabriyeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta ayaa ilaahay ku jabiyey ama niman ka sii horeeyeyba oo qabla almiilaad ahaa bukhtunasar iyo marka labaadna wuu usoo socdaa siduu nebigu ku bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam cumuuman waxaynu uga jeednaa un qur-aanku siduu iyaga u soo bandhigay ama aad ku baranaysaa waa sidaa qofka markaa warbixinta ilaahay hayaa cid kale waxba weydiin maayo markaa rabbi waxa uu tilmaamay waxyaabuhu ilaahay ugu nicmeeyey aanay ka mahadnaqin waxa ka mid ah inuu ka badbaadiyey fircoon iyo qoladiisii wax ilaahay uu ku siiyo waxa ugu fiican cadow horta kaa badbaadiyo cadowga cadowga in lagaa badbaadiyaabaa barkhadda u weyn horta markaa qisada fircoon iyaduna inta faraha badan waxay dhex socotaa qisadaa nebi muuse nebi muuse iyo fircoon oo dagaalkii ay wada galeen iyadoo la xoreynayay reer banu israa'iil oo loo gurmaday lidaalik baa ereygaasi toddobaataneeyo jeer buu isaguna ku soo noqon doonaa qur dhexdiisa halkana u horeysa waxaana u dambaysa suuratu ah, walfajr wa fircawna dilawtaad intaa ka dhaxaysa toddobaatan koob iyo toddobaatan meelood ayuu soo noqnoqon doonaa ereygaas waxaanu u taagan yahay alistibdaad siyaasi digtaytarnimo waxaa la ydhaha ama kalitarisnimo hadday waxuun taraysay meel gaadhayso dee fircoon baa la yimi oo ilaahnimo ku daray halkay ku dambaysay waxay ku dambaystay intuu biyaha cabay oo liqay oo baddi cabay sidaynu arki doonno inuu aamantu biladii aamanat bihi banuu israa'iil ilaahay reer banu israa'iil rumeeyeen baan hadda rumeeyey ilaahayna wuu ka diiday oo wuxuu ihi ayoma falyowma nunajiika bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya maanta war kale ma jiree baktigaagunbaa bannaanka lasoo dhigaya iyagoo eegaya ayay jinaas baktigii fircoon halkaa ku arkay reer banu israa'iil waid najaynaakum min aali fircawna yasuumuunakum suuءa alcadaab waa nicmay ahayd nimankii idin laaynayey cadaabka kulul idin dhandhansiiyey ayaanu idinka nabadgelinay baa ilaahay wi marka had jeer ilaahay uu sidaa u hadlaya erayadaa najaynaakum iyo saasaanu samaynay uu leeya cidima wehelisa ilaahay sida dhacdo mararka qaarkood qofka iska akhrista uun ina ku yaro adkaato oo uu ilaahay wehelinaya markaanuu leeyahy saasaanu yeelay saasaanu yeelay waxaa loo isticmaalaa ereygan oo kale carabiga mucadimu nafsi cidda naftiisa weyneynayso ilaahay una subxaana wa tacaala ayaa odhan karaa saasaanu yeelay markaa maca kibriyaa'ihi wa cadamati waa isweyneyntii ilaahay oo xaqu lahaa mooyaane cidi kuma ladhna cadaabka uxun uu fasirayoo yudabixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum waxaa ilaahay uu ku fasiray inay ahayd wiilashoo la laynaya iyo hablahoo la daynaya yudabbixuuna waxay tusinaysaa dilku inuu aada u badnaa dadka maxaa lagu laynaya waxa lagu laynaya muuse yuu ka soo bixi had iyo jeer madaxda mufsidiintaa waxaa ka agdhow faaliya faaliya ayaa ka agdhow dadkaan isku kalsoonayn wuxuunbuu dhegedhegeeyaa qeybka wuxuu leeyahy maxaa la yidhi maxaan ku dambaynaya maxaa igu soo socda ile kalsoonidaa ka lunsan marka faaliye iyo ilaa kuwaa dimuqraadiyadda sheeganaya maanta guryahooda ay uga taliyaan ummadahooda faaliya unbaa ku jira iyo sixir leh marka kii baa yidhi muusa soo bixi doona mid madaxtinimadaada sababu noqda inay meesha ka baxdo dee maxay u iman buu wixii labadee aan layno oo ninka xal waxaa ka dhigay ummaddan aan gumaadno dumarkana ha la daayo innagaaba ka dhaliyo qaar innagaabaabay dhali doonaane gaaladu had iyo jeer waxa kufriga la idhaahdo waa dabeecadihiisa waxaad ogtahay taariikhda islaamka haddaad dib ugu noqoto xuruub asalibiya ama duulimaadyadii ay gaaladu wadeen marar badan baa dumar badan oo tobannaan kunoo hablaha muslimaadka intay qabsadaan ayay ka dhali jireen dad ay leeyihiin markaas annagay naga farcamayaan <clears throat> bosnawel hersig ayaad og waxay ku dambeeyeen ummadaha marka la dulaysanayo inta dhaqdhaqaaqda la laayaa inta maatidaana jeebkaa lagu ritaa saasaa lagu gumaystaa taasaa lagu hayay wa fii daalikum balaaun min rabbikum cadiim arrintan balaayo weyn baa idinku jirta ilaahay baa idinku riday waxayd wax imtixaan ah marka waxa weeyaan dhibaatadu cadow ku samaynaya waxaa kaloo culimmada qaarkood ku fasirayaan balaaun min rabbikum cadiim nicmo weyn baa ahayd taas oo inuu idinka nabadgeliyo cadowgaasaaba nicmo ahaydba ilaa cid kaloo u gurmanaysa may jirin nicmadana waxa balaayo loogu tilmaamo ilaahay ugu sheegay dee waxa daba socota nicmada haddii la mahadnaqi waayo balaaya daba socota nicmadu sideedaba niqmay noqotaa musiibo iyo mushkilad bay noqotaa haddii mahadnaqiman waayo iyaga laftigoodii kumay mahadnaqine dee kibir bay ka dambaysiyeen caalamkana maanta waxay ka wadaan taa fircoon uu samaynayay bay ku wadaan dadka muslimiinta aad aragtay ee xaaqayaanay baabi'inayaan waid faraqnaa bikum اlbaxr nicmooyinku ilaahay siiye wey waa badbaadadii oo intaan horta wax kuu kordhin in lagu badbaadiyo balaayada lagaa dulqaadoo nabadgelyo aada hesho ayaa wax walba ka horeeya badu waa sababiya faraqna اlbaxra bisababikum baddii waxaan u kala dilaaciyey daraadii meeshay tee baddu ma cayimin laakiin waa dhulkaa lagu dagaalamayay laysku hayey iyagoo guurayo geediyo fircoonna daba socdu daba ordayo ayay baddii isku soo gudubtay baddii buu ilaahay amar siiyey sidaa nebi muuse lay ushaadii ku dhufo ushiibuu ku isticmaalay ushanina waxa weeyaan mid hababka loo isticmaala ay kala duwanto mar biriish baa laga dhigaya waa taa badda laga gudbay mar kalena riig bay noqonaysaa oo lagu qodayaa oo inaga arki doona dhagaxaanta biyaha ilaahay uu kaga soo shubayo marka kalena abeesay isu rogaysaa oo cadowga ayaa ay waajahaysaayoo lagu eh, lagaga hortegaya awoodda ilaahay wey subxaana wa tacaala aan waxba ku adkaanayna waxliba u dhib yar yihiin faanjaynaakum waaqraqnaa aala fircawna wa antum tanduruun idinka waanu idin nabadgelinay fircoon iyo qoladiisiina waa la waa la halaagay waa la hafiyey idinkoo eegaya wa antum tanduruun awooddii alla way arkayaan waxaa kalay tahay qancin bay had iyo jeer dadka wax gumaysta ama wax laayaa markay raagaan dadku waxay moodaanba inuu ilaah yahayba oo qaar baa la caabudayba muddaday dadka maamulayeen ay dheeraatay ayaa la iska caabudayba le kani mid bani aadamba maaha waaba ilaahayba marka waxaa laga yaabaa dadka qaarkood fircoon baa dhintay inay u qaadan waayaanba wa antum tanduruun waa tii baktigiisii bannaanka loo soo dhigay laakiin culamaau tafsiir waxay u badan yihiin inaanu ahraamtan imika kuwan meelahan xabaalahan waaweyn ee masar had iyo jeer qolfoofkan ay dadku ku dalxiisaan lasoo egeega masar ay haysato inaanu fircoonkii ahayn berigaa ereyga fircoonna waxaa loo yaqaanay in dadka masar xukumee madaxda ka ahaa kisrana waxaa loo yaqaanay kuwa xukuma reer faris qaysarna waxaa loo yaqaanay reer ruom ama romanka ciddii madaxdii xukumi jirtay xabashida xidda xukumi jirtayna waxaa loo yaqaanay najaash marka fircoonkii waktigaas maaha fircoon marka muddo baktigiisu yaalla meeshuu ka baxay dadkii waktigaa joogunbuu aayadu ahaa waid waacadnaa waxaa xustaan waid waacadnaa markii aanu la ballannay muusa nebi muuse la ballannay buu ilaha yidhi arbaciina afartan habeen bacda arbaciina leyla aw fii arbaciina leyla ama afartan habeen dhexdood uma اtakhadtum اlcijla debigii baa samaysateen min bacdihi intii idinka tegey kadib wa antum daalimuun idinkoo dulmi samaynaya uma cafownaa canku waanu idinka dhaafno wa idinka saamaxna idinka min bacdi daalika intaa gaalnimadaa samayseen lacallakum tashkuruun si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan waid waqti xusa aataynaa muusaa nebi muusa waxaanu siinay alkitaaba waalfurqaan kitaabkii towraad iyo axkaamtii xaq iyo kala saaraysay lacalakum tahtaduuna si aa u hanuuntaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu mano sheeganayaa deeqdu sameeyey oo markuu cadowgii ka badbaadiyey cilmigii samaawigahana waa loogu daray marka cadowgii oo laga badbaadiyey iyo cilmigii oo la siiyey iyo deeqaha aynu arki doono ereyga idna waa darfun lima madaa min azamaan waa eray loo isticmaalo waktiga tegey baa loo isticmaalaa waxaanu had iyo jeer ku siinayaa muuqaalkii wixii hore muuqaalkii wixii horea lagu soo bandhigayaao bal xaaladaa dib u xusuuso bal xaaladaa dib u wareysa bal xaaladaa ku cibro qaado markay soo badbaadeen dee dadka waa la gumaysto marka diin la-aan baa ku dhacda oo wax walba waa laga durkiyey had iyo jeer isticbaadka ummadaha marka la adoonsado waxyaabuhu aada u saameeyana waxaa ka mid a caqligana ummadda wuu ka xumeeyaa cilmigana wuu ka xumeeyaa labadaasaa isu raaca marka si ay caqligiina uga xoroobaan cilmigiina uu u hogaamiyo nebi ballan ilaahay u qabtay oo waxaa loo soo dhiibayaa waxyigii baa loo soo dhiibaya afartan buu ka maqnaado ilaahay wuxuu qabtay soddon cisho haddana toban lagu daray arbaciina leyla in qur-aanku halkan lafdiga leyla habeen buu qur-aanku tilmaamay culimadu waxay leeyihiin xagga marka laga islaamka habeenkii iyo maalinta habeenka asal ah sidaa daraaddeed bay habboontahy markaynu wax tirinayno inaynaan maalintii ka bilaabin aynu habeenkii ka bilowno oo waxaa lagu xisaabtamaya hadday xaj tahay iyo hadday rabadaan tahay iyo hadday wakti tahayba habeenka asala maalinkuna waa tabac oo uu la socdaa waxayna wareeriyeen imankayn iskuba afkalan laanahay dadkeennan dabadaha iyo meelaha ka soo dhaadhacay maalinkiibaabaynu isku fahmi laanay maalinka salaasada hadduu ku idhaahdo ama salaasada hadduu qofkaasi ku idhaahdo maca habeenkaa la socda way isweydaaranaysa wuxuu u jeedaa qofkaasi maalinka salaasada iyo habeenka ay soo galaysa arbacadu marka adigii haddaad timaaddo habeenka salaasaad horaad uga soo dhacday bay ka dhiganta marka waxaa lagu xisaabtama habeenka asala maalinkuna uu raacaya afartankaa habeen kadib inuu yimaado kadibna towraad loo dhiiba intuu maqnaa ayay dibi samaysteen dad walba waxaa ka soo dhex baxa qaar horumarkooda diin iyo dunyaba dumiya oo dhulbiisa muuse saamiri baa ka soo baxay oo qoladan ka ahaa oo mufsid ahaa dee qur-aanka u sharxay sida uu waxugu sawiray iyo siduu u qiranayeyba almuhim waxa ay ka mid ahay taasina abaal la-aantoodii iyo ceebahoodii iyo degdegoodii iyo edab darada ilaahay iyo rusushiisa kala hor imanayeen wahada ma aquulhu wallahu subxaanaه wa tacaala aclam suuraةu albaqara ayaynu ka bilaabaynaa deriskan ama casharkan waana aayadda qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi uma cafownaa intaa kadib waxaanu idinka dhaafnay cankum idinka wixii aad samayseen min bacdi daalik intaad dibiga caabudeen lacalakum tashkuruuna si ay ugu mahadnaqdaan wa aataynaa waid aataynaa markii aanu siinay xusa reer banu israa'iil oo muusa alkitaab walfurqaan lacalakum tahtaduun si aa waxyaabaha ilaahay un laga helo waxaa ka cafiskiisa subxaana wa tacaala cafiskiisu waa cisi weyn cisi weyn weeye hadduu godob iyo dembi galo inuu waxa ugu horeeyuu ku dadaalaa waa inuu cidda madaxda cafis weydiisto si dhulkiisa aayar u joogi karo gabashada uga baxo waxu dhaqan karo waxu dhisan karo ila wuxuu ka warwarsan yahay ciqaabeh marka addoonka muuminka ina hadduu ilaahay godob iyo gaf ka galo waxa u weynuu in badan ka fikirayaa waa dembigiisa iyo siduu ilaahay uga dhaafi lahaa lama sahlana arintaas lidaalik baa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam habeenkaa leylaة اlqadriga waxa u badan ilaahay weydiisanaya ummadana baray waa cafiska allahuma inaka cafuw tuxibu اlcafwa facfu cana waa deeqa leh dembigaasaa gasheenoo waa laydinka saamaxay lacalakum tashkuruun mahadnaq baa la sugay inay ilaahay ugu mahadnaqaan kol haddii la ogeysiiye la cafiyey waxaa kaloo ilaahay uu siiyey kitaabkii towraad oo furqaanna isaga ay ku jirto furqaanku waxaa weeye axkaamta iyo cilmiga uu xambaarsan yahay baa uu cadcadaynayay oo xaq iyo baadilka kala saarayay xigmadda loo siiyeyna waa lacalakum tahtaduuna si ay ugu hanuunaan kutubta ilaahay wuxuu u siiyaa dadka si uu noqdo nidaamkii hagi lahaa ee hanuunin lahaa ee horumarka siin lahaa saasaa ilaahay u siiyaa kitaabka halkaa yaale masaajka yaale muslimku maanta dhunkanayaane wakhtiga la dhintay la akhriyaya ee la leeya waa la barakaysanayaa uun reer banu israa'iilba saasay ku ahaayeen oo iyadoo ilaahay uhi nabaduuhu wara'a duhuurihim dhabarkay ka tuureen haddana galkiisa dahab bay ka dhigeenoo way xardheenoo meelaha la saari jiray ee waan lagu dhaqmi jirunuune ku dhaqanla'aantii baa waxay ahayd inaanay ku hanuunin oo xagga dambe ay ka tuureen hadda iyagoo cisaynayaba marka haba la sharfo haba la barakaysta haddaan lagu dhaqmin waa inaan lagu hanuunin oo la tuuray waid qaala markii uu yihi muuse nabi muuse markii uu yidhi nebi maxamedow ka waran liqowmihi buu ku yidhi yaa qowmi qoladaydiiow inakum idinku dalamtum anfusakum naftiinniibaa ku xadgudubteen biitikhaadikum alcijl samaysashada aad samaysateen dibi daraaddii fatuubuu waxaa usoo soo noqotaan ilaa baari'ikum ilaahiinnii idin abuuray faqtuluu anfusakum nafihiinna laaya waa sida loo toobad toobadkeenayo wey naftiinna laayo isdila daalikum khayrun lakum kaasaa idiin wanaagsan cinda baari'ikum ilaahayna agtiisa inaad toobad keentaan oo sida ay isu dishaan fataaba calaykum wuu idinka toobad aqbalay markii ay isdisheen innahu ilaahay huwa tawaabu raxiim waa kii addoommaha toobadda aada uga aqbala u naxariis badanna arrintanina arrin kaloo dhacday bay ahaydoo markii nimankani ay gefkaa ku dhaceen ayaa waxa la yidhi toobadkeena ila waa gaalowdeen ilaahay intaasoo nicmaa idin siiyey adeeqdaa faraha badan idinku galladee cadowgii idinka badbaadiye cilmigan samaawigaa idin siiye rasuulkan idin horkacaya idin hanuuninaya idiin soo diray baa ka gaalowdeen marka toobadkeena toobadkoodkood toobadday toobad keenayeenna waxay ahayd sidaa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala in iyagu uun ay kawda kow iskaga siiyaan ama inta dembaabtay ay dishay kale aan dembaabin oo kuwii dibiga caabuday ay laayaan kuwa aan waxba caabudin lakiin culamadu waxay u badan yihiin iyagoodani ama waxaa caabudeen ama iya caabudine inay isdilaan oo toobaddaa noocaa beriga ahay kolka siday isu dileen qur-aanku ma caddaynin culimada qayb baa yidhaahda waa loo madoobeeyey dabeetana mindiyahoodii iyo warmahoodii iyo seefahoodii ba wada qaateen sidaasaa gawda la yskaga saaray qayb ka midiina waxa ay leeyihiin iyagoo is-arkayaba ayay gawda iska saareen marka halkaa waxaynu ka aragnay siduu ilaahay inoogu necmeeyey subxaana wa tacaala walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ducadaasaa ilaahay inoo aqbalay ilaahuw kuwii naga horreeyey sidaad culayska u saarta ilaahuw annaga culayska ha noo saar bal waxaa la inaga la'yahay go-aan qaado oo xumaanta ka go-aan qaado oo ka ka warwar oo ku dhawaaqoo waxaad tidhaahdaa ilaahay waan kuu toobadkeenay dibna ugu noqon maayo intaa dadka lagu kari laaya ee ka warwareegaya ee xumaanta ka go-aan qaadan la hadii la idhaahda istila ka waa arrin aad u adag wey marka fudaydinta ilaahay uu noo fudaydiyey subxaana wa tacaala ummaddan haddii aynu nahay ayay taasi ka mid tahay towbaddeennu inay noqotay mid sahlan oo aan iyaga la mid ahayn waxaa halkaa ka cad oo kale dee ilaahay isagaa idin abuuray hala yaabina inuu idin yidhi istiloo istilkiinnuna ha noqdo towbaddiinna hala yaabina ilaa baari'ikum cinda baari'ikum waa lagu celcelinaya albaari huwa alkhaaliq waa ki isagu idin abuurtay kii unbaa amarkan idi siiyey gowda markii la yska saaray ayuu nebi muuse ilaahay baryey subxaana wa tacaala iyagana oohintii isu baxday iyo baroorti dabeetana ilaahay baa ka joojiyey innahu huwa tawaabu raxiim waanu ka toobad aqbalay ceebahoodii baa ilaahay u wadaa subxaana wa tacaala iyo edabdarada ilaahay kala hor imanaya reer banu israa'iil muuqaalkoodii buu qur-aanku soo bandhigayaa waid wakhti ka warrama goortii qultumaa tidhaahdeen yaa muusa nebi muuseow lanu'mina laka kuu rumayn mayna waxaad noo sheegayso xataa nara allaaha jahra jeeroon ilaahay u aragno isagoo muuqda fa akhadadkumu saaciqa waxay idin qabatay qaylaa idinku dhacday wa antum tanduruuna idinkoo eegaya waxaa dhacaya wadallalnaa calaykum اlghamaam waxaanu idin hadhaynay daruurtii uma bacadnaakum dheh waanu idin soo saarnay min bacdi mowtikum intii aad dhimateen kadib lacalakum tashkuruuna si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan dibigii ka cudurdaarta baa la yidhio a caabudeen kolkaa qayb kamida oo akhyaartoodii iyo odayaashoodii arringalkaba ahaa ayaa soo raacay nebi muuse calayhi salaam markaa way maqleen wixii loo sheegayey waxay idhaahdeen ilaahay dee inaannu aragnaabaan u baahannahay sidaannu ku qanci karaynaa waa sidaa macnaha suu ladab maca allaahi wa maca rusuli adab darro ilaahaiyo rusushiisa lagula dhaqmo nimanka caanka ku ah ahaana calanka u sita arina allaha jahra ilaahayna tusi ana ragna xataa nara allaha jahra wey halkana lan numina laka laamku wuxuu tilmaamayaa lan numina bika maaha lan numina laka wey oo aaman haddii ba ay ka daba dhacdo waxay dhahdaan culammadu waxay noqotaa rumayn haddii laam ka daba dhacana waa u rumayn adiga waa ku rumaysanay laakiin ilaahay baa hadlaya kaa rumaysan mayno aan isaga aragno halkaasay ka taaganta macnaheeda waxa weeyaan ilaahayna wuxuu ku soo ammaanay suuraddan bilowgeedii aladiina yuminuuna biاleyb muminiinta wuxuu ku ammaanay eybka iyadoona ilaahay arkayn bay rumaysanyiin subxaana wa tacala iyaginana taabsiin bay taagan yihin ka mid ahay ka hor imaatanka ilaahay rasuulkiisa ka hor ilaahayna wuxuu ugu abaalguday qayla ku dhacday qayla aanay xamili karayn oo maskaxda iyo wadnuhu kala dilaaceen oo ay ku dhinteen idinkoo eegaya siday qaarkoodba usii kala horeeyeen kanaa dhimanaya kuwan kala saasay u arkayeen geeridoodiibay arkayeen qaarkoodba qaar kale iyagoo isu muuqanaya uma bacanakum min bacdi mowtikum intay dhinteen kadib buu ilaahay soo nooleeyay marka saaciqadu marna waxay noqotaa miduu qofku la suuxo marna waxay noqotaa miduu qofku ku dhinto halkan macnaheedu waxa weeye waa inay wada dhinteen kadibna way soo noolaadeen waa shanta meelood ee suuraddani ay sheegayso in ilaahay uu wax dhintay ifka kusoo nooleeyay halkan iyo qisadii baqaradoo soo socotay iyo saddexda qiso ee u dambeeya suuraddan aakhirkeeda shantaa meeloodba waxay daliilu yihiin inuu ilaahay subxaana wa tacaala qofka siduu u dilo una soo nooleeyo sidoo kale waxay caddaynayaan soo noqday hadduu ifka jiro oo qof soo noqday uu jiro ifka waxay mucjiso u tahay rususha ilaahay inagu soo noqday un baynu sheegnaayo dadku waxay idhaahdaan hebel baa hebel waa soo noqday dib uu usoo noolaaday intuu qur-aanku sheegay ama nusuusta ay tilmaamaysaa qofka kastoo la soo nooleeyey wuxuu u yahay calaamad ama aan idhaahna mucjiso rususha ilaahay subxaana wa tacaala marka nebigana mucjiso u ahayd nebi muuse wadallalnaa calaykum ulghamaama waxaanu idiin hadhaynay daruurtii waanzalnaa calaykum waxaanu idinku soo dajinay almanna malabkii wasalwa iyo hilibkii shimbirkee dubnaa kuluu cuna buu ilahay yidhi min ayibaati maa rasaqnaakum kuluu cuna min ayibaati maa shay kiisa wanaagsan rasaqnaakum aanu idinku arsaaqna anu idin siinay wamaa dalamuuna annaga nagumay xadgudbinoo nagumay gardaroonin buu ilahay yidhi walaakiin kaanuu waxay ahaadeen anfusahum yadlimuun naftooda uunbay ku xadgudbeenoo ay ku gardaroodeen tanna waa arrin kale oo wakhtigii ay ku wareereene tiiha tiiha uu ku dhacay amar diidadaa markay wadeen waxaa lagu riday waxa la idhaha tiih way wareereen arbaciina sanatan yatiihuuna fi lard afartan sana wareerkaa ay ku jireen waxay idhahdeen meshii waxaa loo baahan yahay nebi muusow cunno iyo cabid iyo har baa loo baahan yahay ummaddu waa rafaadsanta ilaahay noo bar waxaanu cunno iyo waxaanu cabno iyo waxaanu harsanno ilaahay buu u baryey waa loo aqbalo intiiba waa la siiyeeyo daruuruu ilaahay u hadheeyey waxba ilaahay kuma adkaadan subxaana wa tacaala daruurahaasoo la dhaqdhaqaaqaya raashinkii iyo sharaabkiina waa malab iyo shimbiro duban oon xaawo iyo dabtoona ka doonayn cid karisana loo doonaynin iskaba diyaara oo bisil almanu wasaloa marka almanu waa shaygaa macaane sharaabka ah ee malabka lagu tilmaamay asalwaana waa hilib shimbireedoo duban <clears throat> inkastoo almanna culimmadu qaarkood ay ku fasiraan deequu ilaahay ku manaystay un inay tahayoo dee cunno iyo cabidba caam yeeli karta siduu tilmaamaya xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa ee nb nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam alkam-atu min alman aladii unzila calaa muusa calaa macna alxadiid baashan la yidhaahdo alkam-a waa manigay ka midta nebi muuse almanu oo la siiyey ayay kam-adu ka midta wamaa hiya alkam-a waa bahashaynu odhan jirnay timayuluqda anigu afkaas intaasu maanu aqaan laga yaaba dadka qaarkoodna inay wax kale u yaqaanaan bahalka yare likaha la idhaahdo marka uu saa u baxo ee xagaagii had jeer baxa ee dhulka ka soo fuura inta saree orgacda markuu daadiyuu qalalo xuukadiisa hoose soo hadha ayaa faaxda ballaadhata kadibna way bislaataa way udgoonta way macaanta sida saytuunka oo kale waa ka udgoon kale iyo carafka marka meel dheer bay ka soo urtaa bahalka la idhaha dabangaalaha iyo xoorka iyo waxaa sahad iyo jeer cuna nin wuxuu ku soo baxay iyada oo bislaatay oo aada u udgoonmu meel ka soo uriyo uu soo gaadhay laakiin wuxuu arkay iyadoo xoorintuu qoday xoorka waad garanaysaa baalkan dabacaddaha ee yaryare meelaha marmara ayaa badh cunay markaa waanu gaajoonaya wuu baahan yahay markaa wuxuu ilaahay baa talina timayuluq bislaate hadayn xoorkuna de lagu sunoobaabay dadku aaminsan yihin markaa ilaahay unbaa talin doono oo waad iska caafimaadayaan bahashaa bislaatay haka tegin buuha iska cun almuhim waxaa sharaxa aan sheegaya waxaa fahmaya dee qofka miyi un soo maray likana garan maysid timayurugna garan maysid xookana garan maysid haddaad magaaladun dhex warwareegaysay kooras baadiyahabaad u baahanta nusuusta wax fara badan ayaa waxaa lagu fahmi karaa inuu qofku baadiyaha wax ka yaqaano ama miyiga haddaanaad waxba ka aqoon wax badan baana daliilka fasiri karaynin hasha ninkeedaad odhanaysa xataa yalija aljamalu fii sami اlkhiyaar nin baa fasiraya xataa yalija aljamalu fii sami اlkhiyaar ilaa uu ka galo irbadda daloolkeeda oo qur-aanku sheegay markaa wuxuu jamalku waxa weye hasha ninkeeda wey maxaa <laughs> odhanayaa kale wax kalu yidhaha awrkiibu soo saari laayay waayo marka intaydaan odhanin hasha ninkeeda waxaa fiican inaad dhaqanka wax ka barataan iyo nusuustuna wax badan bay ayay maaragta eh, arintaas ku xidhan tahay oo dee carabtii uu qur-aanku soo degayey ugu soo horreeyey wax badan baynu iska shabbahna asalwa waa shimbirka laydhaa bay idhaahdeen assumaani ayaa la idhaahdaa waa shimbirahan cadcade had iyo jeer qaaradaha ka gudba ee kooxaha u wada socda ee badaha dulmara hilib macaan buu leeyahay eh, walaxmi dayrin mima yashtahuun qur-aankuna wuxuu tilmaamay ahlujannaha waxyaabuhu ilaahay siinayo waxaa ka mida eh, hilibka shimbiraha ayaa ka mid a ah. wuu ka jilicsan yahay waanu ka macaan yahay ilaa haddana dee waa kuwan yidhaahda hilibka cas waxaba kasii fiican kaa cadaka shimbiruhu uu ka mid yahay marka waxyaabahaasa ilahay ugu deeqay kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum haddaa cunno weydiisateen oo cabid weydiisateen la idiin diyaariyo ilaahay idin siiye marka waxaa ilaahay idin siiyey kiisa dayibkaa cuna marka mintuna tabciidiya maahae waa bayaaniya kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idin siinay ee ayibka ah ee wanaagsan waa shaygaa idin xalaalka ah isticmaaloo cuna haddii ay markaa gafeenoo aynu arki doonno inay horena u gafeen dibna u gafeenna ilaahay wuxuu kaga jawaabay oo uu yidhi markay dadku dulmi sameeyaan aniga imay dulmiyine naftooday dulmiyeen oo ilaahay xaqiisii haa may siinine way ku xadgudbeen cid kastoo ilaahay ka gaalooday subxaana wa tacaala laakiin dulmigu cidduu waxyeelayaa ilaahay maaha waa addoonka marka waa inaad ogaato tallaabadaad qaadayse foosha xumi inay adiga ku dambarsanaysa kugu soo noqon doonto ciqaabteeda waid qulnaa waxaa xustaan markii aan nidhi udkhuluu haadihi اlqarya magaaladan gala fakuluu minhaa waxaa wax ka cuntaan xayثu shiئtum meel kastoo doontaan raqadan aklan raqadan cunitaan waasaca wadkhulu lbaaba sujadan albaabkana ka gala idinkoo sujuudsan waquuluu waxaad tidhaahdaa reer banu israa'iiloo marka magaaladaa gelaysaan xidatun su'aalunaa xida codsiga iyagu waa dembi dhaaf nakfir lakum waxaanu idinka dhaafi doonaa buu ilaahay yidhi khadaayaakum gafafkiina oo badnaa wasanasiidu lmuxsiniin samafalayaashana wanaagooda iyo abaalkoodaan u kordhin doonaa buu ilaahay waxay mutaysteen wax ka weyn baan siin doonaabaa ilaha wey arrintiina waxay ka sii turjumaysaa ka warramaysaa uun eedhabdarrada reer banu israa'iil inay aada u badnayd magaaladan galabaa ilaha wey gelitaanku dhowr jeer buu ahaa mid waxa weeyaan in la yidhi xoreeya oo cadowga fadhiyo la dagaalama midina waa mar kaley diyaar tahay ayaa ilaahay uu ku casuumo u leeyahay dega magaaladani waa waa qudus baytulmuqadas ku yaalo ayaa culimada islaamku ay u badan yihiin ardu shaam bay ku taalaayo dee deeq badan baa ilaahay u dhigayoo midho iyo khudrad ayaa ku bada marka deeqdaa ilaahay uu idinku diyaariyeyna wax ka cuna oo fakuluu minhaa xayu shi'tum meel kastoo doonaysa barwaaqadeedu waa diyaar dhan waloo doontaanba waa xorbaa utiina meelina xaaraan idinkaba aha magaalada quduskala nicmadeeda daaqa beeraheeda intifaacsada barwaaqadeeda idinkaa leh saasuu ilaahay faray waxaa markaas ilaahay uu xuseyn kol hadduu ilaahay u barwaaqeeyey oo dalna uu siiyey ilaan dadku waxay u baahan yihiin si diintooda u oogaan dadnimadooduna u hagaagto meel ay salka dhigaan ay dabada dhigaan bay u baahan yihin cadowgiina ilaahay waa uga eryo halkaasaa laydinku casuumeye bal dalkaana dega oo dabada dhiga deeqdii ilaahayna waa taasoo way badanta waxaa laydinka doonayaa in kooban wadkhulu lbaaba sujada waquuluu xida qowli iyo ficil unbaa laydinka rabaa qowlku waxa weeyaan ilaahay dembi dhaaf weydiista dembigiina wuu badan yahay ficilkuna waxa weeye idinkoo sujuuda sujuuddaasi laba siyood bay noqon kartaa bay leeyiin markay gelayaan magaalada haddii ay sujuudulxinaa inay sameeyaan ay madaxa foororiyaan iyaba waa sujuuda waa lagu fasiray ama waa markay galaan kadib inay sujuudaan shukran lilaah ilaahay bay u mahadnaqayaan subxaana wa tacaala taasi waa mid sujuudda iska lehe inaa ilaahay u hoggaansantihiin ku muujiyo sujuuda inaa ilaahay u baahan tihiinna oo dembigiinnii hore ka toobadkeenoo xidatun dhaha xida dembi dhaaf baanu doonaynaa ilaahayna wuxuu u ballanqaaday inuu ka dhaafi doono dembiga nakfir lakum khaطaayaakum wasanasiid اlmuxsiniin dembi dhaaf baan idin siin abaalmarin siyaado ah oo wanaagsan iyo ajri badanna waan idin siin doonaa dadka samafalaa intaasaa ilaahay u ballanqaaday waxay yeeleen baynu arki doonaa in sha allahu deriska dambe wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma anfacna bima callamtana wcalimna zidna cilma waa aayadda sagaal iyo kontona ka mida suuraة اlbaqara casharkaa hore xaggiisa dambe waxaynu ku soo marnay reer banu israa'iil oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu faray inay galaan magaalada qudus beytulmuqadas magaalada uu ku yaalo ariixaa baa la odhan jiray berigii hore aan idhaahda eliya labadaa arrimoodna ay sameeyeen ficil iyo qowl ilaahay u sujuuda dembi dhaafna weydiista addoommo dhaban noqdo ilaahay u hogaansaba maxay sameeyeen talo edabdaradooda halka noocyaday leedahay baa qur-aanku inoo soo bandhigaya marka macnaheedu waxa way iyagana barta waa nimanka noocaase idinkuna ha yeelina waxa ay yeeleen waa lagu halaagsamaa idinkuna ha yeelina fabadela waxay doorsadeen aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey qowlan hadal bay doorsadeen hayra aladii qiila lahum kii loo yidhi ee la farayda aan ahayn faanzalnaa waxaanu ku soo dejinnay cala aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey rijsan min asamaa cadaab baan xagga sare kaga soo dejinnay baa ilaaha wuli bimaa kaanuu yafsuquun ahaantay ahaadeen xadiidka saxeixa waxaa ku sugan hadalkaa hadalkii la yidhi dhaha oo ahaa xidatunoo dembi dhaaf ay ku doonayeen waxay ku bedeleen xabbatun fii shacriha ilaaha waxaanu doonaynaa xabad raashinahoo galkeedii ku jirta maxaa isaga dana labadaa in ereygaa la yidhi ilaahay barya oo dembi iyo waxaanu doonaynaa xabad raashinoo galkeedii ku jirta xagga waa jees jees ficilkii sujuuddii la yidhi sameeyana dakhaluu اmadiinata wahum yasxafuuna calaa astaahin magaaladii bay galeen iyagoo dabada ku siqaya canaad marka la idhaahdo ummadiun intay canaad tahay cunsurkaasi waa ummad canaadku ku badan yahay abaalmarintuu ilaahay siiye waxa weeye marka inuu ku riday cadaab xagga sare kaga yimi cadaab waa cuduro waa wax dhimasho sababay aada u fara badan oo markaa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kaga abaal marinayo dembigay galeen rijsigu markaa waa cadaabkaa faأnzl اllahu عalayhim cadaaba min الsamaaءi bisababi tamarudihim wakhuruujihim min daacaة اllaah cadaabkaasi imika daacuunkiibuu noqonayaa musiibooyin kala duwanoo wax fara badan ilaahay uu kaga dilay aayadda iyadoo ilaahay kuwan uu ka soo warramaya damiir uu isticmaali karayay buu ismi daahiray noo soo bandhigay fabadaluu buu odhan karayay fabadaluu qowla hayra aladii qiila lahu laakiin muxuu yidhi wadaca mowdica almudmari isman daahiran waa meeshii damiirku lahaa ismi daahira yaala labada meeloodba faanzalnaa calayhim halka dambena mu ohana faanzalnaa cala aladiina dalamuu waa shaabadayn lagu shaabadaynayo oo lagu qirayo oo lagu cadaynayo ficilkay sameeyeen inuu dulmi ahaa iyo waxa lagu sameeyey iyaga oo cadaabkana inay mutaysteen maadaamau daalimiin ay ahaayeen marka ismiga daahirka balaaqa ahaan haddii meel damiir lasoo dhigo waxaa jira mulaaxada ama wax la iftiiminayaa jira halkana ilaahay dulmigoodu iftiiminayay taana waxaynu ka faa'iidaysanaynaa mar kasta oo addoomuhu ay ilaahay khilaafaan subxaana wa tacaala ilaahay rusushiisa iyo diintiisa markay khilaafaan ya isdhiganin ya isdhiganin ina rabbaka la bilmirsaad ilaahay addoommaha dhabagal buu ugu jiraaye markaad aragto dal iyo dad macsiya ay ka soconayso dhexdooda oo xumaan lagu walaaqay waa inaad iskaga guurtaa haddaad waxba ka bedeli weyda ila dubbihii ilaahay baa soo socdee dubbihii ilaahay iyo dakharadii ilaahay doonniday fuushan yihin way ku yaalaan dadka kol haddaad aragto dulmi meel lagu galayo noocyadiisa kala duwan dulmiga u weynina waa ka ilaahay xaqiisa laga galo in laga amar qaato oo addoommo loo noqdo iyo dulmiga addoomaha dulmi yimiyaaba rijsiga iyo cadaabkaasaa soo socda eraygii id baa soo noqnoqonaya oo laleeyahy bal xaaladaana xusa bal xaaladaana nebi maxamed oo dadka u sheeg waa id wakti ka waran istasqaa muusa liqowmi nebi muuse qoladiisii ayuu roob ilaahay weydiiyey faqulnaa waxaanu ku nidhi buu ilaahay idhi idrib bicasaaka alxajar idrib waxaad ku dhufataa bicasaaka ushaada alxajara dhagaxii ku dhufo uu ku dhuftay fanfajarat minhu waxaa ka soo butaacday dhagaxii inataa casharata labiyo toban ilood oo biyo ahoo burqanaya ka soo booday dhagaxii qad calima wuu ogaaday kullu unaasin qolo qabiilo waloo ka reer banu israa'iil mashrabahum meeshay ka cabbayeen ayay garteen ay afsaarayeen kuluu washrabuu cuno oo cabba buu min risqi illaah arsaaqadda ilaahay cuno oo cabba walaa taxthow ha xumaynina fi lardi idinkoo baabiinaya o ka daaya dhulka dhul dalka ilaahay Eh, iyagoo tihii ku jira markay dooneen in biyo la siiyo ambiyada ilaahay waxay ahaan dadka kuwa ugu naxariis badan bay ahaan wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin siduu nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ilahay ku dadka waxaad u tahay naxariis ambiyadu waxay u taagan yihiin dadku inay badbaadaan oo aanay halaagsamin waa cidda ugu laxa jeclo badan cid kastaba ummadahooda waa ka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la ilmeynayey ee ilaahay baryay subxaana wa tacaala ee sujuudda dheeraynaya siduu ilaahay ummaddan ugu naxariisan laha u badbaadin laha marka nebi muuse codsigaa wuu ka jawaabay oo ilaahay buu baryay istisqaaguna waxa weeyaan ama in roob la weydiisto ilaahay umbaa la baryaa subxaana wa tacaala innagana dee diinteenna dhexdeeda iyo sharcigeenna mashruuc buu ku yahay ma'muurna waynu ku nahay oo waa layna faray marka aynu u baahanno inaynu ilaahay roob weydiisanno roobka iyo raxmaadkana ilaahay unbaa shuba subxaana wa tacaala cid kale lagama raadsado marka cirkana wuu ka keeni karaa dhagaxuu ka keeni karaa webiguu ka keeni karaa meel walba ilaahay waa ka soo butaacin karaa nebi muuseba dhagaxanuu ilaahay uga soo saaray biyaha laakiin waxaa muhiima ah, dee afgarashada ilaahay in la ogaado ilaahay waxaad ku afgaran karaysaa siduu nebi maxamed inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa dhacdaa roobdoonteennu caynkay ahaan jirta ama berigii hore biyiga dee ciyaalkaa lasoo ururinaya markaasaa laga qayla siinaya looxaana loo saaraya kuyuu la gelinaya iyagoo tooraynaya isdabahaya ayaa la odhanayaa ereyadaa dhaho oo sidaa ugu yeedhi oo sax may ahayn miyiga waxaa kaloo dhacda marar badan in xoolo la kaxeeyo xabaalaha lagu dul hilib oo la idhaha maanta istisqaa jiro oo waa la roob doonayaa laakiin nebi maxamed muxuu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam laba arrimood baa saxiixa khudbadda ayuu istisqaha ilaahay ku weydiin jiray roobdoonta oo allaahuma asqina allaahuma asqina khudbadda ayuu ducada khudbadda ku dari jiray iyo salaaddii dee la tukanaya salaatulistisqaa ee kayfiyada iyo habka gaarka a lahay markaa salaadaana in la tukado ducadaana la sameeyo sidaasay jawaabtu ku degdegaysa jawaabtu waa sidaas weye sunnada nebiga in la waafaqa calayhi salaatu wasalaam oo wixii bidcaah iyo khuraafaadkuna dee waxa uu leeyahay dembi buu leeyahay gaara oo waxaan diin baa diin loo qaadanaya waid istisqaa muusa liqowmi qoladiisii yaa qowmi iyo liqowmihi iyabaa soo noqnoqonaysa ma kala dhammaanayno qoladii kollayba waa isku dhex jiraa inay ku qaataan ma qoladaadu inay ku qaadato ma sida inagu badatay laakiin waa inaad adigu jahaysaa oo diintana ku jahaysaa dadnimadana ku jahaysaa wixii saxa lagu jahayaa laakiin qoladiinna inaad noqoto siday yihiin un aada ahaato waa nooc jaahiliyada wey marka waxay tilmaamaysaa naxariis uu hayay daraaddiisii iyo ummaddu inay badbaadaan iyo horumarkooda diin iyo dunyaba inay dadku haraadka ka baxaan ay biyo helaanna wax weyn wey wax weyn wey ilaahay baa tilmaamay bal awooddan ilaahay ul baa la leeyahy dhagax ku dhuf kadibna markaasaa uu ku dhufto amarka ilaahay buu qaatay amarka ilaahay haddaad qaadatana karaamaadkaa kuu badanaya mujisaad baa mucjisaad baa la helaya karaamaad baa la helaya addoommaha kuwa waxyaabaha layaabka badan iyo khawaariqulcaadaha waxaa cajiibkee layaab kale addoommaha arkaa waa addoommaha ugu qaadasho badan ilaahay amarkiisa markaa mucjisadii buu arkay nebi muuse ushuunbal dhagaxaa ku dhufo amarku maxaan ugu dhuftaa mu odhan ilaahay sababtu waa maxay dhagaxa ushu way ku jabaysaa wuu odhan kari lahaa dhagaxu biyo ma laha wuu odhan kari lahaa daruur baa lagu yaqaanay biyaha ee maxaan dhagax ka doonaa wuu odhan kari lahaa waxaalla waxaasoo dhan waa caqliyaad iyo falsafad addoonnimadaa waxay sheegaysaa markuu ilaahay ku amro waayahay unbaad odhanaysa marka wax la yaabla iyo xikmadunbaa ka soo butaacaya kasoo burqanaya ila adigu ma taqaanide ilaahay baa yaqaano subxaana wa tacaala amarkii uu qaatay wixii uu doonayuu helay dhagaxa albaa ku jirta culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan ashaasi waa cahdiyo waa dhagaxii kala cararay wakhtigii uu dharka saaray qiso kale ahayd iyaduna laakiin waxa dee caddaynayaa ma jiro taasi waa jinsulxajarun dhagax halkaa yaalunbaa layku dhufo afartiisii jiho ama saddexdiisii jiho unbay ka soo boodeen labiyo toban ilood khalaas bitaacadaasaa markaa ka soo dhacday iyaguna labiyo toban jilib bay ahayen qad calima kullu unaasin mashrabahu qabiilo waliba il bay afka saartay waxaad arkaysaa markaa siduu ilaahay tiradooda u badiyey xoogna waa la siiyey xoolona waa la siiyey diinna waa la siiyey dadna waa la siiyey nicmooyinka ilaahay ee faraha badan ee aanay ku mahadnaqayn dee ha odhaninuun ha majeeranin ha odhanin war nimanka ilaahay muxuu wax ugu deeqay adiga wuxuu kuugu deeqa eeg adiga qudhigaaga ama inaga laftigeenna nicmada reer bani israa'iilun hasii eegina maxaa ilaahay uu ku si aad u garan karto ama aynu u fahmi karno nicmada ilaahay subxaana wa tacaala ee noocyada kala duwan leh mar walood eegta nicmada ilaahay uu ina siiyeyba aad bay u badanta aad bay u badanta marka in ilaahay loogu mahadnaqo subxaana wa tacaala waxaynu haysanno waxay ka dawo waxaynu doonaynana inaynu helno nicmadaynu haysanee dad leh ee dunyo ee diin leh ee dal leh caafimaad leh ubad leh ehel leh wax walba leh marka aad ilaahay ugu mahadnaqday hareerahaaga ka eegto shukriga badiso dee ballan buu kuu qaado wuxuu ku lain shakartum laasiidanakum marka wuxunaynu uga jeednaa isha waxaynu ugu haynaynaa nimanka waynu arkaynaa waxay sameeyeen wixii loo sameeyey inaanay ku mahadnaqin adiguna waxaad eegtaa ama aynu eegaynaa wuxuu ilaahay inoo sameeyey iyo waxaynu ka yeelayno ile had walba dadku ilaahay la hadlayaa miiska saaran qisadu uma taagna inay reer banu israa'iil ka sheekaynaysa fiiha alcibaru walcidaad duruus iyo casharaa ku jira mar walba waad waynu isku soo jeedin karaynaa si aynu dee isugu saxno nolosheenna awoodda ilaahay waa taa dhagaxaanta biyaha ka soo saaraysa subxaana wa tacaala waxba kuma adkaadaan fainfajarat minhu nataa casharata cayna saasay soo boodeen amarka ilaahay wuxuu ihi kuluu washrabuu min risqi illaahi walaa tachow fi lardi mufsidiin inaguna saasaynu ku amranay cuna caba waa arsaaqada ilaahay cunada maad keenin cabitaankana adigu maad keenin labadaba ilaahay wuu ku abuuray arsaaqadii cunadiina wuu ku abuuray cabitaankiina wuu ku abuuray bal suuraة اlwaaqica akhri xaggeeda dambe afaraytum maa tumnuun bi nudfada yare soo saaraysaan bal hadda hoos u eega baa ilaha uhi ma idinkaa qof ka dhigay mise annaga qofkii ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala haddana waxaa loogu xigsiiyey afara'aytum maa taxruuun a antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun cunadaa cunaysaane soo baxaysa ee midhaha iyo waxa la cunayo ma idinkaa beeray mise annaga ilaah adiga afara'aytum اlmaء aladii tashrabuun aantum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun bal hadda biyaha eega biyahan ayaa keenay ma aniga mise idinka baa ilahay subxaana wa tacala ilaahw adiga afara'aytum الnaar alatii tuuruun aantum anshaأtum shajarataha am naxnu lmunshiuun bal hadda dabka ku karsanaysaanna eega marka waxaad eegtaa buu ilahay ku leeyahy abuurkaaga iyo cunadaada iyo cabiddaada iyo dabkaad wax ku karsanaysa intanba yaa isku hagaajiyey waa su ku hor yaala ilaahow adiga ilaahow adiga ilaahow adiga markaa dee edardaradun ka daaweeye ilaaha ku abuuray edardarraha kala hortegine shukrigiisu badi marka saasay nimankaasi u taagan yihiinoo cuna oo caba la arsaaqada ilaahay walaa tachow fi اlardi mufsidiin dal iyo ka daaya dhulka xumaynina walaa tachow kharibina fi اlardi mufsidiin way isku macno dalka iyo dadka inaad wixii ilaahay uu siiyee deeq ahaa aada dhinaca xun u isticmaasho waxa weeyaan waa abaalka dar nicmadii ilaahay aad ka abaalka daraysa subxaana wa tacaala oo dharagu iyo awoodda ilaahay uu ku siiyey aada wax ku fasaadiso wax ku kharibto waid wakti haddana xusa buu ilahay ihi qultum aad tidhaahdeen yaa muusa nebi nasbira calaa طacaamin waaxidin reer banu israa'iil oo ceebtiinna waxaa ka mid ahayd wakhtigana codsiga qaladkaa u gudbiseen nebi muuse lan nasbira calaa طacaamin waaxid raashin keliya kuma samrayno ma xamilayno raashinka keliyay sheegayaan almanu wa awe waa ki xagga sare looga soo dejinaye sharaabkii malabkii iyo cunadii diyaarsanayd fadcu lanaa rabbak ilaahaaga noo bari ilaahay noo bari yukhrij lanaaha noo soo saaro mimaa tunbitu lardu dhulku wuxuu soo saarayo min baqlihaa wa qihaa'ihaa wa fuumihaa wa cadasihaa wa basalihaa oo shantaa nooc ka kooban ilaahay waxaad noo baridaa oo reer banu israa'iil way xamili kari waayeen raashinkii kaleyahaa iyo sharaabkii kaleyahaaye mid kale noocnocoo dhulka laga soo saaray bay rabaane bal sii marka maxay noqdeen shantaa nooc waynu ku soo noqon qaala markaa wuxuu ihi atastabdiluuna ma waxaad doorsanaysaan oo bedel qaadanaysaan alladii huwa adna alladii kii isagu huwa adnaa hooseeyey biladii kii miyaa ku doorsanaysaan huwa khayr wanaagga badnaa ee xagga sare laga keenayay kii xagga sare ilaahay ka keenaya diyaarsanaana waa diidan tihiin miyaa mid liitoo dhulka ka soo baxayo tacab ku imanayana waad doonaysaan miyaa waa loo aqbalayba ihbiuu misra magaalo dega fa ina lakum waxaad leedihiin maa sa'altum wixii a codsateen wa duribad calayhim dusha waxaa lagaga dhisay addillatu dulli iyo daciifnimo walmaskanatu iyo baahi iyo faqri wa baa-u waxay dusha u riteen ee xambaarteen biqadabin min allah cadho weyn oo ilaahay ka timi daalika waxay ugu dhacdo sabab u ah biannahum kaanuu waxay iyagu ahaayeen yakfuruuna biaayaati illaah ilaahay aayadihiisiibay ka gaaloobeen wayaqtuluuna الnebiyiin nebiyadana way dilayeen bikayri اlxaq gardaray ku dilayeen daalika arintaasi waxay ugu dhacday bimaa casow macsiyadii iyo dembigay sameeyeen wa kaanuu yactaduuna waxaanay ahayn kuwo xadgudbaya wax alla waxaasoo dunuubee la sameeyey abaalmarinteedii wataa ceebahooda waxaa ka mid ahaa inaanay ilaahay nicmadiisii intay gudoonteen ka mahadnaqine oonay macaansanine haddana hadal kalay keeneen murankii iyo doodii qaldanay raashin keliya xejisan mayna ilaahay dhulka hanooga soo saara shantaa nooc bayda raashin keliya ku samri kari mayno oo waxaanay ku tabcin oo aanay diyaarinin oo aan kharash ka bixin oo caalamka kore ka yimi loo soo diyaariyey oo ay ahayd in ilaahay loogu mahadnaqo marka dhowrkan shay waxaa la yidhaahdo baqligu ilaahay baqli ha noo soo saaro buquulku waa geedgaabka khudraddan yaryare gaagaaban ee markaas la yska soo fujiyo iminkaba baqal baynu idhaahnaa geedkan dabadana ka cad inta sarena cagaarka ah ee dadku had iyo jeer khudradda ay ka dhigaana saa loo jarjaro baqal baynu idhaahnaa markaad sawirka baqalka eegto kutubta aclaamta waxaad arkaysaa kan suuqaba yaalla ee baqal baan iminkaba naqaan ayada iyo kamsarada iyo waxaasina waa la midu cash colobiska waxaan yaryara la yidhahda imika ee greenka ama cagaarka ah baalkan la yidhaahdo kisuhuna waa kanaynu khiyaarkan idhaahno khiyaarkan cagaaran ee dhuudhuuban xabadda muuskaabuu leegaya waanu cagaaran yahay waa dabacasaha oo cagaarahum isaguna khiyaar baa laydha qihaaga mararka qaarkood xabxabka iyo aaraadubaha iyo kuwaana waa lagu fasiri karaa waa isku koox yaro kala waaweyn khiyaarku ka bilaabmayaa wuxuu noqon karaa aaraadubaha wuxuu noqon karaa xabxabka ama qaraha laakiin khiyaarkaasi u badan fuumkuna waa bahashan la yidhaahdo toonta cadaskuna waa biiniska mid ka midoo kaa midabkiisu yalowga yahay ama hurdiga basalna waynu naqaana arrimahaasay nimankii ilaahay u barwaaqayey halkaasay ku dambeeyeen halkaa ayay ku dambeeyeenoo dee doqon saaftin care loogu riday galad ma moodo wey waxaa halkaa ka muuqanaya inaanu ammaan yeelanaynin qofka intuu ilaahay deeqi iyo nicmo wanaagsan siiyo wax kala doonayo oo aan la mid ahayn innagu waxaynu aragnaa runtii ilaahay wuxuu ina siiye wax xalaala oo jidhka wax taraya oo caafimaadka wax taraya oo dhaqaalaha wax taraya oo khudradii leh oo sharaabkii leh wax walba leh marka haddana waxaynu ku doorsanaynaa daroogadii iyo macnaha maandooreeyayaasha noocyadoodii kala duwanaa jaadkii iyo sigaarkii iyo daroogadii iyo waxaasoo dhammi miyaanay noqonayn atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wax khayr badan oo ilaahay uuna siiyo deeqa oo cunno oo cabid leh oo khudrad leh oo halkan yaallo dadku ay dheefsan karayaan ay macaansan karayaanba intay halkaa iska dhigeen ayay tuugo iyo suuq madow iyo dagaal iyo kharash badan iyo caafimaad darro ugu jiraa markaa ha arkin qoladaasoo qurhe iyagu dee waxaanay dalbadeen kaa horun baanu gaaraynin balkan eeg caafimaadka waxu dhimaya waa ceebahay ka mid tahay insaanka iyo ayaan daradiisa iyo abaalla-aantiisa reer banu israa'iil ilaahay wuxuu ugu jawaabay kii markii la siiyey kadib kol hadday ilaahay khilaafkii ay khilaafayeen badiyeen iyo wuxuu ilaahay ku abaalmariyey saddexdaa arimood adila wاlmaskana wاlgadb duligu waxa weeye duli iyaga goor walba la socda weligoodba awood ha yeeshaan dhaqaale yeeshaan laakiin qof ilaahay diiday oo malcuunahi dulinimo way haysataa dulinimo waxaa la diin la-aan baa waa arrin dhaba wey dullinimadaas mararka qaarkood waa daciifnimo kaga timaada fulaynimadooda miskiinnimaduna waa faqri ay iska wataanba xoolaha adduunyada iyagoo ay haystaan hadda oo xoolaha adduunyadu ku ururayaan dhaqaalaheedu haddana miskiinnimada iyo faqrigaas waa wuxuu dareemayo qofka u dhabogalay ee agtooda jooga waana ta ku kalifaysa inay xaaraanta iyo xoolaha dadka urursadaan ilahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala waxaa soo noqnoqonaya biannahum ayaa soo noqonaysa bimaa casow waxaa u sababa bima kaanuu inahum biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati اllaah dalika bima casow wa kaanuu yactaduun wa kaanuu yaqtuluuna yaqtuluuna nebiyiina bigayri اlxaq bal ninka nebi dilay maxaad ka sugi ambiyada oo weliba aan cid kale ahayn iyaga ah waa ambiyada ay garanayeen ee ehelkooda ahayd ayay kow kaga siiyeen qur-aankaa tiradoodu inkastaba ha ahaato ninka nebi dilay inaanay iskuba qolo ahayn oo weliba musil sheeganaya oo weliba inuu la tartamayo uu dareemayo xagguu ku daynaya markaa si riyacaabba wuxuu u siduu isaga reebi lahaa digniin ilaahay wey subxaana wa tacaala wa hada maa aquuluhu astaqfir wallahu subxaana wa tacala aclam